alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii koob iyo tobnaad oo ka mid ah kitaabkii saxiixu lqasasi annabawiyi oo iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay oon dhexda kaga jirnay alqisatu athaaminatu wahalaahuun qisada soddon iyo sideedaad qisadaa dhexdeedaa darsigeennu ku jooga kana bilaabanaya qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow wamaa maxay buu yahay aljasru jasrigu muxuu yahaa qaala wuxuu yidhi daxdun waa iilasho masallatun simbiririxasha ah alimaamu nawowi wuxuu leeyahay addaxdu addaxdu iyo walmasallatu waa isku macne fiihi meesha jisriga dhexdiisa waxaa ku sugan khataatiifu kuwa dadka dafaya iyo wakalaaliibu biraha waaweyn oo gantada leh oo kuwa kawaanada hilibka la sura ah iyo wa xasakun qodxo qodxo weliba aada u ad adag weeyaan xasaku waa nabaad dhulka ka soo baxo ad adag takuunu waxayna ahaanaysaa binajdin meel taag ah fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugan shuwaykatun ayaa ku sugan qodxayaru yuqaalu laha waxaana la yidhahdaa magaceeda asacdaan fa yamuru way marayaan jidkaas iraad almu'minuuna dadka mu'miniinta ah ka tarfi lcayni sida ilbiriqsi oo kale wa kalbarqi sida hillaac oo kale wa kalriixi sida dabayshoo kale wa katayri iyo shimbiraha wa ka ajaawiidi alkhayli fardaha kuwooda wanaagsan iyo warikaabi gaadiidka intaa laftirkoodu isku socod ma aha ilbiriqsiga iyo hillaaca iyo dabaysha iyo shimbiraha iyo fardaha kuwooda wanaagsan oo dheereeya xagga dheeraynta iyo degdega intaa la sheegay way kala dheereeyaan dadkuna ruuxu walbeeta bixasabi camalihi ayuu meeshaa ku gudbayaa waa lagu kala hormarayaa marka fa naajin fa minhum dadkii waxaa ka mida naajin mid badbaaday musallamun oo aan la taabanaynin oo nabad galay wa makhduushun wa minhum waxaa ka mida makhduushun mid la hoolhoolay mursalun oo la sii daynayo geedihii birihii waxdafayay iyo khadaadiiftii baa inta cantuugay oo hoolhoolay ayuu haddana fakaday asagoo dhaawac ku yaallo wa makduusun mid lagu dhex riday baa ka mida fii naari jahannama jahannamo naarteeda oo aan looba kaadin oo markuu lugta la aaday ilaahayba uu sulan sii waayeyba walidaalika waxaan sheegnay ibnu abi jamre inuu yidhi dadka jidka siraad gudbayaa saddex bay u qaybsamaan qof naaji oo badbaaday oo aan wax dhib caqabad kala kulmin iyo qof dhaawacyo iyo nabarre ay soo gaareen laakiin asna badbaaday ugu dambayntii iyo ruux aan badbaadin oo ilaahay cadaabka jahanamo uu ku waxaa weeyaan shalwiyo lagu tuuray dadka gudbaya laftirkooda ayaa ruux waliba oo ka mida wuxuu ku gudbayaa bixasabi camalihi ayagaa anwaac tiro badan xataa idaa khalasa markay gudbaan almu'minuuna dadka mu'miniinta ah mina naari naarta ay ka gudbaan xataa khalasa xataa idaa khalasa ilaa ay ka gudbaan almu'minuuna dadka mu'miniinta ahi mina naari naarta fa waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtay maa minkum idinka idinka mid ma aha min axadin ay axadun qofnaba oo minta zaa'ida laga dhigo biashada mid la darnaasho badan yahay munaashadatan xagga dhaarinta lilaahi alle fi istiqsaa'i lxaqi xaqa dhammaystirankiisa min almu'miniina dadka mu'miniinta lilaahi alle ay xaq u weydiinayaan oo dhaarinayaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame liikhwaanihim walaalahood alladiina kuwaasoo fi naari naarta ahaaday dadkii mu'miniinta ahaayoo badbaaday markay arkaan dad muslimiin ahaa oo danuub dunuub ay sameeyeen naarta ku galay bay ilaahay la hadlayaan oo u shafeeco qaadayaan ilaahay bay ilxaax ku samaynayaan oo baryayaan ilaahayo walaalaha iyo cadaabkay galayna ka soo bix bay odhanayaan sidaa markay sameeyaan oo ilaahay ay baryaan yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow kaanuu waxay ahaayeen dadkaani yasuumuuna kuwii sooma macanaa la jirankeenna dadkaa naarta aad gelisay ilaahu waa nala soomi jireen wa yusalluuna way tukan jireen waxaad dareemaysaa hadda salaada tukadoo sooma ilaahay naarta inuu gelin doono ciyaadan billaah ilaahyow way nala soomi jireen wayaxujuuna way xajin jireen fayuqaalu waxaa loo odhanayaa lahum dadkii mu'miniinta ahaayoo shafeeco qaadayay akhrijuu soo bixiyo naarta ka soo saara man ruux allaala ruuxii caraftum aad garataan ruux walba oo aad garanaysaan oo idinla soomi jiro oo idinla salaadi jiray xajkana idinla aadi jiray dunuub uu sameeyena cadaabkaa ku galay ka soo saaro ka soo bixiya fa taxrumu xaaraan bay ka noqonaysaa suwaruhum suuradahoodii iyo bidhaantoodii cala naari naarta ama fatuxaramu waa la xarimayaa suwaruhum ayaga suuradoodii iyo jasadkoodaa waxaa laga xarimayaa cala naari naarta fa yukhrijuuna way soo bixinayaan khalqan uun iyo khalqi khalqi bay soo saarayaan kahiiran ee tiro badan kuwaasoo qad akhadat ay qaadatay annaaru dabku ilaa nisfi saaqihi ruux walboo ka mid ah dhudhunka bartankiisaa naarta u joogtaa qaar ka mida wa ilaa rukbatayhi labada lowbay u maraysaa uma yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa dadkii shafeeco qaadayo dadka naarta ka soo saaraya waxay leeyihiin maa baqiya maharin fiihaa naarta dhexdeeda axadun qof qofkaasoo miman duulkii ka mid ah amartana aad nafartay bihi asaga dadkii aad tidhi naarta ka soo saaro kulli waa ka soo dhammayna fa yaquulu ilaah wuxuu odhanayaa irjicuu noqda orda naarta ku noqda faman ruuxii wajadtum aad heshaan fii qalbihi qalbigii dhexdii inuu ku sugan yahay midqaala darrati midqaala diinaarin diinaar wax la min khayrin wanaag hal diinaar wax le-egoo khayra qofku qalbigiisa ku jiray fa akhrijuuhu naarta ka soo saara fa yukhrijuuna intay noqdaan bay soo saarayaan khalqan uun iyo khalqi kaiiran tiro badan uma yaquuluuna haddana waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow lam nadar kama anaan tegin fiihaa naarta dhexdeeda ugama anaan soo tegin axadun qof axaddan qof oo miman duul ka mid a amartana aadna fartay lam nadar ugamaanaan tegin fiihaa naarta dhexdeeda ugamaanaan soo tegin axaddan qof oo miman duulkii ka mid a ah amartana aadna fartay uma yaquulu ilaa wuxuu odhan irjicuu noqda faman ruuxii wajadtum aad heshaan fii qalbihi qalbigii dhexdii inuu ku sugan yahay nisfu diinaarin hal diinaar niskiis oo min khayrin wanaag ah fa akhrijuuhu ka soo saara fa yukhrijuuna haddana way soo saarayaan khalqan dad katiiran tiro badan uma yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow lam nadar kagamaanaan tegin fiihaa dhexdeeda kagamaanaan soo tegin miman dadkii amartana aadna fartay axaddan qofnaba axaddantaasi waa mafcuul waxayna mafcuul u tahay ficilka wadara tii hore aan soo maray godaalka saarnaana inuu khata yahay baan filayaa lam nadar fiiha axaduntaas way godnayd marka godaalka maanaan marin waa kordhigna mafcuul uma yaquulu wuxuu odhanayaa irjicuu noqda faman ruuxii wajadtum aad heshaan fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa inuu ku sugan yahay midqaalu daratin dhuracasa wax la eg oo min khayrin wanaag ah fa akhrijuuhu ka soo saara fa yukhrijuuna way soo saarayaan khalqan khalqi kahiiran tiro badan dad badan bay haddana soo saarayaan uma yaquuluuna waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow lam nadar ugamaanaan soo tegin fiihaa cadaabka dhexdiisa khayran wax wanaaga ruux khayr ku haray oo naarta ku dambeeyaaye ma jiro wa kaana abuu saciidin abuu saciid wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda in lam tusadiquunii haddiidaan ii rumaynayn bi haada alxadiidi xadiidkan aan nebiga ka warinaya haddiidaan iga qaadanayn faqra'uu akhriya in shi'tum haddaad doontaan in allaaha alle laa yadlimu ma nusqaamiyo dulmiyo midqaala daratin dhuracaso wax leeg wa inta ku hadday tahay xasanatan wanaag waxaad samaysay yudaacif ilaahay wuu kuu laban laabayaa haa xasanadii wa yu'ti ilaahay wuu bixin min ladunhu agtiisa wuxuu ka bixinayaayoo dadka siinayaa ajran abaal cadiiman ee weyn fa yaquulullaahu allah wuxuu odhanayaa caza qaalibahayo wajalla weynaaye shafacad way ergeysay almalaa'ikatu malaa'igtii way shafaaco qaadeen oo way ergeeyeen wa shafaca annebiyuuna nebiyaashiina way shafaaco qaadeen wa shafaca almu'minuuna dadkii mu'miniinta ahaana way shafaaco qaadeen walam yabqa ma harin ilaa arxamu raaximiin ilaa shafaacatu arxami raaximiin inta naxariisata axadkii ugu naxariis badnaa shafaacadiisa ma ahane cid kaloo hadda shafaaca u dhiman tahay lama arko nebiyadii baa shafaaco qaadayoo dadna horta ka soo saaraya mu'miniintii baa shafaaco qaadaya malaa'igtii baa shafaaco qaadaya alla wuxuu leeyahay ani unbaa haray fayaqbidu ilaahay wuu soo cantoobinayaa qabdatan cantoobo min annaari naarta dadkii naarta ku jiray buu qeyb ka soo cantoobinaya fa yukhrijuu wuxuu ilaahay ka soo saarayaa minhaa naarta qowman qolo lam yacmaluu aan samayn khayran wanaag qadu weligood weligood say hooyadoodu dhashay wax khayra ma samayn laakiin waxaa baaqi u ahaa iimaankii dad muslimiin ay ahaayeen asalkii iimaanku waa u ansaxay laakiin wax khayroo kaloo ay sameeyeen lama arko naartii bay galeen marka qad caaduu waxay noqdeen dadkaasi xumama dhimbilo say naarta ugu jireen oo u gubanayeenbay waxay noqdeen dhimbilo fa yulqiihim ilaahay baa wuxuu ku soo daadinayaa markuu ka soo saara naarta fii naharin webi oo fii afwaahi ljannati jannada albaabadeeda iyo afafkeeda webiyaal yaalla webiyaashaasaa dadka lagu daadinaya yuqaalu waxaana la yidhaahdaa lahu webigaas naharulxayaati webigii nolosha fayakhrujuuna way soo baxayaan fa yakhrujuuna maanta waxaa loola jeedaa way soo dhalanayaan way dhuxuloobeen oo dhuxulo iyo dhimbilay noqdeen webigaa markii la dhex geliyo webiguna jannada afkeeda uu ku yaalla ayagii dhimbilaha ahaa yaa waxaa la rabaa intay soo dhashaan oo soo bishaan inay noqdaan marka dambayta suuro bani aadame laakiin sidii mirihii bay hadda usoo dhalanayaan waa gubteen fa yakhrujuuna way soo dhalanayaan kamaa takhruju siday usoo dhalato alxabatu xabadda badarkaahi fii xamiili sayli meelaha daadmareenka aho biyaha iyo daadadku ay mareen xabadaha badarka iyo say wax uga soo baxaan ama xabad abuuro sidaasoo kale iyaguna usoo baxayaan markaasaa nebigu wuxuu rabaa xabaddaas midhahay say u soo baxdo tusaale ahaan dadka inuu ka siiyo wuxuu yidhi alaa tarowna miidaan arkayn haa xabadda mirta ah takuunu inay ahaanaysa ila alxajari dhagaxa xaggiisa ow ilayhi xaggiisa ila shajari ama geedda xaggeeda maa yakuunu waxa silaya ilaa shamsi qoraxda maa waxa yakuunu ahaanaya ila shamsi qoraxda xaggeeda usayfiru inuu yahay wax cagaaran wa ukhaydiru wax khudrad u egoo xoogaa iyaguna cagaaran usayfiru wax jaalla ah wa ukhaydiru wax cagaaran wamaa waxa yakuunu ahaanaya minhaa xabada xaggeeda xaalu ka haday mirta ah ila dilli hooska xaggiisana yakuunu inuu ahaanaya ubayidu wax cad wuxuu nebigu ula jeedaa sala allahu calayhi wasalam midhuhu markay soo baxayaan waxaa xagga hooska xigana geed hoosaya waxelo way caddaanayaan xagga dhagaxaanta iyo meelaha aan hooska ahayn waxa xigana ayaguna waxay noqonayaan wax cagaaran walidaalika culimmadu waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa meeshaan ayadaa wixii la helo qoraxda dhankeedana laga helay cagaar iyo waxay noqonayaan jaallo wixii la helo oo xagga hooska laga helana waxay noqonayaan wax cad waa marka la fiiriyo midhaha amaa wixii dadkii naarta laga soo saaray oo webigan lagu daadiyey laguna tusaalaynaya midhaha macnaheedu waxa weeye naartii baa laga soo saara webi jannada afkeeda ku yaallana waa lagu daadiya dadkii way soo dhalanayaan marka wixii xagga iyo jihada naarta xiga midab iyo nooc bay u egyihiin waxaa xagga jannada xigana ayaguna midab bay leeyihiin wixii xagga jannada xiga way dhalaalayaana way cad yihiin wixii xagga naarta xigana suuradoodu markaa waxay noqonaysaa wax cagaaran ama wax doogdoogay noqonaysaa sidaasaa loola jeedaa tusaaluhu waasaa fa qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallaahi rasuulkii allow kaannaka waaba adigoo adiga waxabaad mooddaa kunta inaad ahaan jirtay tarcaa inaad raacdid xoolaha bilbaadiyati saad geedaha iyo say u soo baxaan iyo midhaha iyo midabkooda iyo saad u tilmaamaysid inaad baadiye xoolo ku raaci jirtay baad mooddaa qaala nebigu wuxuu yidhi fa dadkaasi way soo baxayaan ka lu'lu'i xaale sida lu'lu oo kale iyo jawhartay u soo baxayaan webigii baa lagu dhex daadiyey way soo baxayaan marka fii riqaabihim luqumahooda dhexdooda waxaa ku sugan alkhawaatiimu faraatiyaal ayaa ku sugan yacrifuhum waxaa garanaya dadkaas ahluljannati dadkii reer janno ahaa oo aan cadaabkaa soo marin dadka ayagaa way garanayaan waxayna odhanayaan dadkii jannada kusoo hormaray markay kuwaan arkaan haa-ulaa'i kuwaani cutaqaa ullaahi alla kuwuu xoreeye weeye alladiina kuwaasoo adkhalahum uu geliyey allaahu alle aljannata jannada biqayri camalin shaqala la'aan camalkaasoo camiluhu ayagu ay samaysteen camal ay leeyihiin kuwaasi janno kuma soo gelin walaa khayrin iyo khayr khayrkaasoo qadamuhu ay soo hormarsadeen wax khayr ah oo ay soo hormarsadeenoo ilaahay uu ku janneeyey lama arkee fadliga ilaahay bayna ku galeen jannada uma yaquulu wuxuu odhanayaa ilaahay baa la hadlaya udkhuluu gala aljannata jannadayda gala awl jannada afkeeda webiyaalahay ka soo dhasheene hadda jannada galaa la leeyihi famaa wax allaala wixii ra'aytumuuhu aad aragtaan oo jannada dhexdeeda yaalla fa huwa shaygaasi lakum idinku idiin sugnaada wax allaala waxay ishiinu qabatay idinkaa leh fa yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa ya rabbanaa annaga rabbigeenow acdaytanaa waxaadna siisay maa barwaaqo lam tucti aadan siin axadan qof oo min alcaalamiina uunka ka mid a intaad abuurtay wax ka mid a barwaaqo aysan haysan baadna siisa fa yaquulu ilaah wuxuu odhanayaa lakum idinka waxaa idiin sugnaaday cindii aniga agtaydana idinku sugnaaday afdalu wax ka fadli badan min haadaa arrinkaas intaad haysataan iyo intaan idin siiyey wax ka fadli badan aad igu leedihiin baa jirta oo agtayda aad ku leedihiin fa yaquuluuna waxay leeyihiin yaa rabbanaa annaga rabbigeenaw ayu shay-in sheegeebaa afdalu ka fadli badan min haadaa kan inaad naarta naga soo saartay webiyaashii na dhex geysay jidhkayaga markuu dhashayna aadna keentay jannada waxa ka fiicanoodna siin lahayd waa maxay fa yaquulu ilaah wuxuu leeyahay ridaaya raalli ahaanshahayga wiy waa inaa idinka raalli noqdo jannada ilaahay baa waxaa ka weyn raalli ahaanshaha ilaahay falaa askhadu caroon maayo calaykum dushiinna bacdahu maanta ka bacdi abaddan weligey weligay idiin caroon maayo cara dambo aan leeyahay il damba saari maysaan wixii maalinkaa ka bilowda ilaahay ridihiisay haystaan care ilaahay marra arki maayaan abad alaabaad haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun oo saxiixa muttafaqun caleyhi waa laysku waafaqa walafdu limuslimin lafdigana muslim baa usugnaado iskale muslim buu usugnaaday xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa fadliga iimaanku uu leeyahay sababtu waxaa weeye iimaanka fadligiisa sababkeeda dadkii markii la yidhi qolo walbeeta waxay caabudi jirtay ha raacdo dadkii munaafiqiinta ahaa waxay kusoo dhexarayaan dadkii muslimiinta ahabay ku dhexarayaan gaaladay raaci maayaan marka ugu horraysa yuhuudna raaci maayaan kristaan raaci maayaan dabcaabud raaci maayaan maadaaboo daahirka adduunyadan markay joogeen ay iimaan sheegan jireen qiyaamada markii la yimid oo la yidhi qolo walba waxay caabudi jirtay ha raacdo dadka mu'miniinta ku soo dhexareen ilaa cabbaar bayna ku baaqi ahaanayaan inta ilaahay nuurka ka daminayo naarta loo kaxaynayo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey jidka siraad isagoon ognahay inuu yahay wax aada u dhuuban xagganna uu yahay wax af badanoo kulul ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa waxaa ka mid a khalqigoo dhan ilaa nebi aadam laga soo bilaabo ilaa qiyaami saacati dadka dhalan doona meeshaas ayadaah way wada qaada way wada marayaan kulligood ruux waliba si ha ku maro waa dhuuban yahay waana af badan yahay kalaaliib baana geesaha ka suran ree nebi aadan awowgee nebi aadan laga soo bilaabo ilaa intay uunku ka intihoonayaan kulligood halkaasay wada marayaan xadiidku wuxuuna tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa masale muhim oo ah ilaahay cadaabkiisa weynankeeda iyo darnaanshaha ay daran tahay ayadoo ay jirto haddana wixii xuduudda ilaahay ay ilaalinaysaayo inay ilaahay xuduuddiisa gudubta may ogola xagee laga qaadan markii dadkii muslimiinta ahaayoo naarta mutaystay naarta la geeyo naarta marka laga soo saaraya astaamo iyo calaamado lagu garanayaa jira calaamadihii weysadaa lagu garanayaa ma cuni karta naartu taaban mayso intii kale ka cunaysaa naartu marka ku ka ee ka gubaysa ayadoo marka karaysa ayadoo baaxadeedu weyn tahay ayadoo aada u kulul may ogola ilaahay amarkiisa inay khilaafto inaga aadamaha ah oo miskiinka oo ducafadaana had iyo jeer ilaahay baan khilaafnaayoo ku caasigarownaa subxaana wa tacaala xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa malaa'igtaa la mid ah ayadoo ilaahay uu ku sheegay malaa'ikatun khilaadun shidaad haddana waxaa lagu leeyahay laa yacsuuna allah maa amarahu ilaahay ma caasiyaan inagaa ducafadaana ilahay baan caasiyaynaa subxaana wa tacaala xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa cisyaanka ilaahay lagu caasi garoobo shumiga iyo dhibka uu leeyahay iyo hoogga meesha ugu dambayso lagu adku gelaysa inay tahay cadaab ilaahay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ummadda nebi maxamed qaybo ka mid ah inay naarta ilaahay geli doonaan haddana laga soo saari doono shafaaco iyo fadli ilaahina looga soo saari doono ma ogin marka adugu inaan ku jirro kuwa badbaadahaya iyo kuwa cadaabka ilaahay gelaya inaynu ka nahay midna ma naqaano waa arrin qeyb ah laakiin asbaabtii jannada aan ku geli lahayn ilaahay waa inuu caddeeyey waa inaan la nimaadno xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey cadaabka ilaahay gaalada uu cadaabo iyo cadaabka muslimiinta uu cadaabo intii mudatay cadaab inuu farqi u dhexeeyo uusan isku mid ahayn dadka mu'miniinta ah qaybtii caasiyowday oo la cadaabay cadaabtu jidhkooda wada cuni mayso midda kale waxaa loo cadaabayaa jannada naf aan daahir ahayn ma gashee dembigii ay soo galeen baa looga dhaqayaa laakiin qofka naarka gaalka ah naartu jirkiisoo dhan bay wada cunaysaa waxa loo cadaabayana dhaqitaan lagu dhaqaya maahane waa ihaanayn lagu ihaanaynaya cadaabka ilaahay dhexdiisa subxaana wa tacaala xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey iimaanku inuu ziyaado nusqaamo dadka adduunkan joogana ay kala iimaan badan yihiin sidaa awgeed baa xadiidka waxaad ku arkaysaa ilaahay inuu leeyahay orda naarta ku noqda qofkii qalbigiisa ay ku jirtay dinaar wax la eg qofkii qalbigiisa ku jirtay nisfu dinaar wax la eg qofkii qalbigiisa aad ka heshaan dhurucasa wax la eg intuba waa darajaad imaanku uu oo kala sarreeya xadiidku wuxuu inoo faa'ideeye oon ka faa'idaysanaynaa tilmaamaha ilaahay inay ka mid tahay assuura suurad ay ku ay ku garanayaan buu ugu imaanayaa ilaahay khalqiga siday suuraddaasu tahayna ilaahay baa garanaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey ilaahay qiyaamada in la arki doono subxaanahu wa tacaala jidka siraad inuu jirana waa inoo faa'iideeyey kayfiyadiisa qaybo ka midana waan ogaanay iyo waxa ku dul xeeran ayana xadiidku waa inoo faa'iideeyey inay ilaahay malaaig uma alambiyaa malaa'igta iyo saalixiinta iyo mu'miniintu intuba inay shafaaco qaadayaan ayana xadiidku wuu ina tusinaya wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyo tilmaamaha ilaahay ka mid ah ilaahay inuu caroodo wax ilaahay ka caraysiya markaad la timaadid sifooyinkiisa waxaa ka mid a ah, ilaahay inuu caroodo waa sifaat lafcaal wax ka caraysiya ilahay markaad la timaadid hadduusan isa kaa dhaafin waa kuu caroonaya walidaaliku ilahay leeya falaa askhatu calaykum bacdahu abadaa way inoo imaan doontaa qiyaamada ilaahay inuu caraysan yahay waan arki doonaay xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa sifooyinka ilahay inay ka mid tahay yad gacan baa ka mid a ah, say tahayna ma naqaan kayfiyadeeda ilahay baa garanaya waladii nafsu muxamedin biyadih wuxuu kaloo inoo faa'ideeyey sifatu saaq ilaahay sifooyinkiisay ka mid tahay kayfiyadeeda ayana ma naqaan laakiin ilaahay waa u sugaynaa subxaana wa tacaala alqisatu taasicatu wahalaahuun qisada soddon iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ina almayita qofka dhintay idaa wudica marka la dhiga fii qabrihi xabaashiisa god cidlaha looga tegaya innahu asagii dhintay oo qabriga dhex yaalay yasmacu wuxuu maqlayaa khafca nicaalihim khafqa niqaalihim nicaalihim dadkii aasay oo ka noqday kabahooda saanqaqafjaqaftoodu maqlaya saantoodu maqlaya xiina yuwalluuna markay jeestaan canhu xaggiisa dadkii ku aasay shanqartooda iyo hadalkooda waad maqlaysaa laakiin uma dhawaaqi karti war meesha iga saara ma odhan kartid xataa haddaad tidhahdeenna ma ismaqlaysaan fa in kaana hadduu yahay mu'minan ruux mu'mina kaanat waxay ahaanaysaa asalaatu salaaddii cinda ra'sihi madaxiisa agtiisa salaaddii aad soo tukan jirtay hadday sunno tahay hadday waajib tahayba madaxaagee ag imaanaysaa wa kaana sawmu soomkaad soo soomi jirtayna wuxuu ahaanayaa can yemiinihi dhanka midigtaha u kaa fadhiisanaya son iyo waajib ku doona ha noqdo wa kaanat izakaatu sakadiina waxay ahaanaysaa can shimaalihi dhanka bidixda bidixdiisay noqonaysa wa kaana wuxuu ahaanayaa ficlu lkhayraati khayraadka samayntiisa oo min asadaqati sadaqa ah wasilati qaraabo xidhiirin ah walmacruufi wanaagoo dadka la fara ah walixsaani in sama loo sameeyaa ilanaasi dadka cinda rijlayhi lugihiisa agtiisa marka u fiirso madaxii iyo minjihii iyo midigtii iyo bidixdii afarta jihaba waxaa kaa xiga acmaal wanaag oo qurubaad oo ilaahay ugu soo dhawaatay fa yu'taa waa la imaanayaa malaa'igtii su-aalaha weydiin lahayd baa waxay uga imaanaysaa min qibali ra'sihi xagga madaxiisa xagga madaxa lagaaga imaanaya fa taquulu malaa'igtiibaa fa taquulu waxay odhanaysaa asalaatu salaaddaa tukataa waxay odhanaysaa maa qibalii aniga dhinacayga kuma sugna mudkhalu ninkan meel laga galo cid kastoo ninkaa rabta su-aal inay weydiiso wax la xisaabtanto oo khalqi ilaahi ka mid ah salaaddii baa waxay leedahay may dhankan aada rabtaan inaad ninkan ka martaan ama gabadhaan in laga mara diyaaru ma ahi anaa salaaddii siiyoo difaacay geesaa laga maro uma yu'taa waa looga imaanayaa can yamiinihi dhankiisa midigtaa fa taquulu siyaamu soomkii baa waxay dhahaysaa maa qibalii aniga dhankayga kuma sugna mudkhalun meel laga galo meel laga galayaa ma jirto waa xiran taha uma yu'taa waxaa looga imaanayaa can yasaarihi bidixdiisa fa taquulu waxay dhahaysaa azakaatu zakadii maa qibalii jihadayda iyo dhankayga kuma sugna mudkhalun meel laga galo uma tu'taa yu'taa waa looga imaan min qibali rijlayhi labada lugood xaggooda labadiisa lugood xaggooda fa yaquulu wuxuu odhanayaa ficlu lkhayraati wixii khayrka ahyo uu samayn jiro min asadaqati sadaqa ah wa silati qaraaba xidhiirin ah wanaagu sameeya oo dadka fara ah walixsaani samafal ilanaasi dadka loo sameeyaa waxay dhahayaan maa qibalii xaggayga kuma sugna mudkhalun wax meel la galo waa kinkima yaha marka fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu qofkaas ijlis fariiso fa yejlisu wuu fadhiisanayaa walxaal qad muhilat loo tusaaleeyey lahu asaga ashamsu qoraxdii baa loo tusaaleeyey qoraxdii baa loo soo sawiraya walxaal qad aadanat ay ku dhowaato ogeysiisay lilquruubi dhicitaan qoraxdii aad moodda inay sii dhacayso baa tusaale ahaan la tusaya fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga ara'aytaka ka waran kan arrajula ee ninka ah alladii kaasoo kaana ahaa fiikum dhexdiinna maa maxay baa taquulu odhan jirtay fiihi dhexdiisa ninkii la soo saaray oo muxamed ahaay oo dhexdiinna laga soo saaray maxaad ka aaminsanay wamaadaa maxay baa tashhadu uga markhaati kacaysaa bihi asaga calayhi dushiisa maxaad markhaati u haysaa ay uga markhaati kacaysaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa dacuunii iga taga xataa usalliya ilaa aan ka tukado qoraxdii baa sii dhacays casarkiibu rabaa inuu tukado bidaaya buu leey horta aan tukade fayaquulu ciddii wax weydiinaysaa waxay odhan innaka adigu satafcalu waad samayn doontaa waad tukan doontaaye aqhbirnii iiga waran camaa waxa nas'aluku aan ku weydiinayna canhu xaggiisa bal salaadu ha noo dambaysee su-aalahaan ku weydiinay ka jawaab ara'aytaka ka waran haadaa kan arajula ee ninka alladii kaasoo kaana ahaa fiikum dhexdiina mid ku sugan maa maxaybaa taquulu leedahay fiihi fii sha'ni arrankiisa wamaa maxayba wamaadaa maxaybaa tashhad uga markhaati kacaysa calayhi dushi fa yaquulu wuxuu odhanayaa muxamedun huwa muxamed huwa asagu muxamedun muxamed weeye ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa annahu asagu rasuulullaahi rasuulkii alle inuu yahay wa annahu asagu jaa inuu la yimid bilxaqi xaq min cindi illaahi ilaahay agtiisa fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga calaa daalika shahaadadaas iyo iimaankaa dushiisa ayaad xayiita ku noolayd markaad adduunyada joogtay iimaanka iyo markhaati kacaas aad nebinimada nebi moxamed ka markhaati kacaas aad ku noolaan jirtay xayiita waa ficilo weeyaan waa la hoos wa calaa daalika arrinkaasaad mutta ku dul dhimatay dushiisa mutta iyo midta labaduba waa la odhan karaa wa calaa daalika arrinkaa dushiisaa tubcatu lagugu soo saari doonaa inshaa allahu tacaala adoo nebi moxamed yaqiinsan baad qiyaamadana soo bixi doontaa uma yuftaxu waa loo furayaa lahu asaga baabun albaab albaabkaasoo min abwaabiljannati jannada irideeda ka mid ah fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga haadaakani maqcaduka makaanu fadhigaagii weeye minhaa jannada aad ku lahayd iyo wamaa wixii acaddallaahu alla uu diyaariye laka adiga fiihaa jannada dhexdeeda fa yasdaadu wuxuu kororsanayaa ninkii ama gabadhii meydka ahayd khibdatan farxad iyo wa suruuran farxad jamasho iyo farxad buu la imaanaya uma yuftaxu waa loo furaya wuxuu ku faraxsan yahay ilaahay wuxuu ugu talagaloo jannada dhex yaalla u muuqda uma yuftaxu waxaa loo furayaa lahu asaga baabun albaab oo min abwaabi naari naarta i riddadeeda iyo albaabadeeda ka mid ah fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga haadaakani maqcaduka makaanu fadhigaagi weeye minhaa naarta aad ku lahaan lahayd iyo wamaa wixii acaddallaahu alla uu kuu diyaariyay laka adiga fiihaa dhexdeeda low casaytahu ilaahay haddaad caasin lahayd halkaasaad geli lahayd baa la odhanaya fa markaasuu wuxuu kororsanayaa qibdatan jamasho iyo wa suruuran iyo farxad oo naarta albaabkeedii baa furana muxuu ku faraxsan yahaa in la yidhaha albaabkaasaad geli lahayd haddaad ilaahay caasiday laakiin hadda geli maysidoo dee ilaah maadan caasin uma yufsaxu waa loo ballaarinayaa lahu asaga fii qabrihi xabaashiisa sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun in la eg ayaa loo ballaarinayaa qabrigiisi wa yunawaru waa loo iftiiminayaa lahu asaga fiihi qabriga dhexdiisana iftiin baa loo dhexdhigayaa iftiin kulayl wato iyo koronto maaha waa mid jannada ilaahay laga keenay wa yucaadu waa la soo celinayaa aljasadu jirkii limaa meeshii badaa uu ka bilowday minhu xaggiisi jirkiisina sidoo ah baa lagu soo celinayaa fa yujcalu waxaa la yeelayaa nasamatuhu naftiisa fi nasiimi ayibi nafaha wan wanaagsan meesha la dhigaa naftiisa la geynaya wahiya meeshaas nafta nafaha wan wanaagsan la geeyana tayrun waa shimbiro shimbiro dhexdood baa la gelin taasoo tucallaqu la surayo tucallaqu mid qraysa tacalluqu tacalluqu tacalluqu suran ama la suray tucallaqu la suray fii fii shajari ljannati geedaha jannada shimbiro yar yaroo suran meeshaasay ku dhex jiraan shimbiro ciriir iyo dhib ay ku qabaanna maahna waa wax ilaahay jannada raaxa ugu talagalay qaala wuxuu yihi nebigu fadaalika kaasina qowluhu ilaahay hadalkiisa uu daliila tacaalaa sarreeyi uu la mid yahay yuhabitu llaahu allah wuxuu sugayaa alladiina kuwii aamanuu xaqa rumeeyey bilqowli hadalkii athaabiti ee sugnaa oo towxiidkaaba ilaahay ku sugayaa qabriga dhexdiisa filxayaati noloshii addunya ee dhoweydiyo wa fil aakhirati aakhiradii dambaba aakhirihii adduunba ilahay baa wuxuu ku sugayaa dadka mu'miniinta ah kelimada wanaagsan ee sugan oo tawxiidka ah ilaa aakhiril aayati aayadda gabagabadeeda la akhri qaala wuxuu nebigu wa ina alkaafira ruuxa gaalka ah idaa utiya marka la yimaado min qibali ra'sihi dhanka madaxiisa marka lagaga yimaado lam yuujad ma la helaya shay-un wax shay ah hamma meeshaas ayadaa ah oo dhanka madaxiisaha ah looga yimid wax difaaca ma haysto salaad ma haysto soon ma haysto qurubaad ilaahay loogu dhowaada ma haysto utiya waa looga imaanayaa can shimaalihi dhankiisa bidixda falaa yuujadu la heli maaya shay-un shayna hamma halkaas hamadaas waa daraf makaano baciid ah utiya waa loo imaanayaa min qibali rijlayhi labadiisa lugoo dhankooda falaa yuujadu la heli maaya shay-un shayna fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga ijlis fadhiiso fa wuu fadhiisanayaa khaa'ifan xaalo uu yahay mid cabsanaya marcuuban ee la argagixiyey oo jaraynaya isagoo jaraynaya ayuu fadhiisanayaa fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga ara'aytaka ka waran haadaakan arrajula ee ninka ah alladii kaasoo kaana ahaa fiikum dhexdiina mid ku sugan ninkii laydinka soo dhex diray ka waran falaa yahtadii maba ku hanuunayo maba helayaba lismihi magaciisa magacii nebiyulaahi maxamed baa ilaahay ka masaxaya sala allahu calayhi wasalam rajo lagama qabo ilaa cadnaan iyo ismaaciil iyo ibraahim abtiriska nebi moxamed xataa hadduu xifdisana adduunka markuu joogay inuu magiciisa caadi iyo si dabaciyana u sheego rajo lagama qabo ilahay baa ka masaxaya xataa yuqaala ilaa loo yidhaahdo lahu asaga moxamedun soo maxamed maahay waa la xasuusin war moxamed buu ahaa fa yaquulu wuxuu ohanaya maa adri ma garanayo xataa waa la xasuusiyey moxamed may ma garanayo li anugu samictu waan maqlay annaasa dadka qaaluu ayagoo yidhi qowlan hadal fa qultu anna waan idhi kamaa sida qaala naasu dadku ay yidhaahdeen damiirudhaan raacday ha muxamed muxamed ayuu ku hayaan lahaabimnaqle annagu aa raacayb muxamed muxamedkan iska irib laakiin wax caqiide iyo jacayl iyo maxabo iyo ku dhisnayd maaha buu leeyihi fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga calaa daalika imaan la-aantaas dushiisa ayaad ku noo xayiita ku noolayd adduunka intaad joogtay wa calaa daalika imaan la-aantaa dusheeda baad muta ku dhimatay oo markaad dhimanaysi towfiiq laguma waafajin wa calaa daalika iimaanla-aantaa dusheeda baa tubcadu lagugu soo saari doonaa insha allahu tacaala allah hadduu doono uma yuftaxu waa loo furayaa lahu asaga baabun albaab albaabkaas oo min abwaabi naari naarta albaabadeeda ka mid ah fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa lahu asaga haadaakani maqcaduka makaanu fadhigaagii weeye mina naari naarta aad ku lahayd iyo wamaa wixii ah allaahu alla uu diyaariye laka adiga fiihaa naarta dhexdeeda fayasdaadu wuxuu kororsanayaa xasratan shallayto iyo wa hubuuran halaag alla ba-ayee alla ba-ayay buu odhanaya wuu shallaytoonaya wuu calacalayaa laakiin waa meelaan hawshaas waxba ka tarayn uma yuftaxu waxaa loo furayaa lahu asaga baabun albaab albaabkaasoo min abwaabiljannati jannada iridadeeda ka mid ah fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa daalika kaasi maqcaduka makaanu fadhigaagii weeye min aljannati jannada aad ku lahayd iyo wamaa wixii acaddallaahu alla uu kuu diyaariya laka adiga fiihi dhexdiisa low aactahu ilaahay haddaad aiici lahayd ilaahay haddaad adiici lahayd ilaahay jannada waxaasuu kaaga diyaariyey fa yasdaadu wuu kororsanayaa xasratan shallayta iyo wa hubuuran halaag waxaa dareentaa asaga iyo mu'minkii mu'minka labada albaabba kii naarta marka la furayna wuu farxa kii jannada marka la furayna wuu farxa kanina albaabkii jannada markii la furay wuu naxay waayo waxaa loo sheegay inuusan gelaynin albaabkii naarta markii la furana wuu naxay waayo waxaa loo sheegay inuu naarta gelayo fa yasdaadu wuxuu kororsanayaa xasratan shallayto iyo wa hubuuran halaag uma yudayaqu waa lagu ciriirinayaa calayhi dushiisa fii qabrihi xabaasha xabaashaa laysku dharbaaxayaa marka xataa takhtalifa ilaa ay isweydaarato fiihi qabriga dhexdiisa adlaacuhu feerihiisa feerahana xagga ka soo baxaya kuwaanna xaggay ka soo baxayan waa isdaba marayaan lig naqaskaa ku dhegay fa tilka taasi almaciishatu nolosha weeye addankatu ee ciriiriga ah allatii taasoo qaala allaahu alla uu yidhi fa inna lahu asaga waxaa u sugnaaday maciishatan nolol dankan oo ciriiri ah wa naxshuruhu waan soo kulmin doonnaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame acmaa xaaluu yahay mid indhoola ah haadaakani xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa akhrajahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa wariyey fii saxiixii ku soo saaray wallafdu lahu lafdigana asagaa iska leh waabaraaniyu abaraanina wuu wariyey fil awsad kitaabkiisa awsadka loo yaqaan wazaada abaraani wuxuu ziyaadiyo ku daray qaala abu camar baa wuxuu abu cumar baa wuxuu yidhi yacni addariir abu cumar addariir nin loo yaqaan baa wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lixamaad ibni salamata kaana haadaa ninkaani ma wuxuu ahaa min ahli lqiblati dadka ahluqiblaha mid ka tirsan ninkaasaan loo gelayo nolosha ciriiriga la gelin qaala cumaru abuu cumar wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa shahidan mid qiray bi haadihi tan ashahaadati ee shahaadada ah calaa hayri yaqiinin laakiin yaqiin la-aan taasoo yarjicu ula noqonaya ilaa qalbihi qalbigiisa yaqiin qalbigiisa u noqonaysa ma ahayn markuu qirsanaayo laa ilaaha ila allaahu lahaayo qiblada u jeensan jiray wax qalbigiisa jiri jiray ma ahayne dadka unbuu ismaqashiin jiro waa kana kaana wuxuu ahaa yasmacu nnaasa dadka mid maqla yaquuluuna ayagoo leh shay-an shay fa yaquuluhu shaygaasu iska dhihi jiray qibladu uu tukan jiray uu iska soomaya hadduu doono laakiin wax jacayl iyo ictiqaad iyo niyo ku dhisan ma ahayn xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey salaada iyo soonka iyo zakada iyo silatul arxaamka oo qaraabadoo la xidhiirsho ah iyo ixsaanka dadka loo sameeyo iyo tawxiidka intuba inay yihiin munjiyaad dadka cadaabka ilaahay ka badbaadiya jannada ilaahayna geliya subxaanahu wa tacaala wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideynayaa wanaaggoo ummadda la faro xumaatadana laga reebo inay tahay sabab jannada lagu galo cadaabkana lagaga badbaado xumaatada macaasidu ay leedahay meesha ugu dambayso ay ku geysaa inay naar ilaahay tahayna xadiidku waa ina bara alqisatu larbacuun qisada afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya rasuululaahi rasuulkii allah waxaa loo keenay sala allahu calayhi waaalihi wasalama yowman maalin bilaxmin hilib fa rufica waa loo soo koryeelay ilayhi xaggiisa addiraacu garab togoog baa nebiga loo soo koryeela sala allahu calayhi wasalama wa kaanat togoogtuna waxay ahayd iyo diraacu tucjibuhu nebiga mid cajabgelisoo wuu jeclaa sala allahu calayhi wasalama fa nahasa minha nahsatan nahsiga waxay culummadu ku fasiraan akhada biatraafi asnaanihi ilkihiisa foodooda ayuu hilibkii ku jartay soomaaliga maxaa lagu yidhahdaa feenashaan u malayna haa feenasho wuu feentay hilibkii buu feentay marka fa nahasa wuu feentay minhaa garabka xaggeedii nahsatan feenasho qaadi ciyaad baa wuxuu leeyahaa jacaylka nabiyullaahi maxamed garabka uu jeclaa afar waxyaalood baa keentay inuu ku jeclaado waa jacayl horta icaadiyo iska dabiici ah kow wuxuu leeyahay hilibka marka la kariyo ayadaa ugu hor bislaata waa jilicsan tahay marka hilibka kale way ku hor bislaataa labo marka inta la calaliya la liqahyana lafa iyo balaayama lehe waa hilibkaas waxa weeyaan jilicsanoo xagga dhuunta way mari ogtaha saddex macaanka haddii la yidhaahdo hilibka kale aad buu uga macaan yaha garabku waa macaan yaha afar oogada neefkan xoolaha ahi xagga qoraxda marka la yidhaahdo meelaha dhibku soo gaara garabku waa ka fog yahayo qoraxdii jirkan koray haysa hadday qorax noqoto marka meel dhibka ka fog buuna ku yaalaayo waxyaalaha dhibka jirka soo gaara qaaliban ka fog afartaa waxyaalood buu nebigu u jeclaa sala allahu calayhi wasalama sidaasuu maray qaaduciyaad laakiin imaamu tirmidi baa wuxuu wariyay min xadiidi caaisha inay caaisha tidhi umuna caaisha maa kaanat idiraacu axaba laxmi ilaa rasuulilaahi sala allahu calayi wasalam nebigu tagoogta iyo garabka hilibka uguma jeclaan jirin walaakin kaana laa yajidu laxma ilaa qibban sideedaba nebigu hilib ma heli jirin ilaa marmar dhifa maahane markii dhifoo la helana fa kaana yacjalu ilayha liannahaa acjaluhaa nadjan garabku markaa nebigu u degdegi jiray lianna ayadaa hilibka ugu bislaan og sidaasay caaisha sheegaysaa marka hilibka ugu bislaan ogaa qofku marka shay cabitaanka ka mid ah ama shay cuntada ka mid ah inuu jeclaadaay karaamadiisa iyo mansiladiisa iyo booskiisa waxu dhimi mayso fa nebigu wuxuu yidhi markii garabkii uu feentay ana anugu sayidu sayidunnaasi dadka ugaaskoodaan ahay yowma alqiyaamati maalinka qiyaami faanta nebigu uu ku faantamaya ma aha sala allahu calayhi wasalame ee waa min baabi qowlihi tacaala wa amaa binicmati rabbika faxadid barwaaqada ilaahay kuu galay ka sheekee haaniyan wuxuu nebigu ina barayaa sala allahu calayhi wasalama xaqow inugu leeyahay inaan aqoonsanaa la rabaayo aan u ictiraafno wa hal tadruuna ma garanaysaan buu yidhi bimaa waxa daalika arrinkaasuu ku xasilay inaan dadka ugaaskooda maalinkai qiyaamo noqdo waxay ku dhacday miyaad ogtihiin yajmacu llahu ilaahay baa kulminaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame alwaliina ummadihii horreeyey iyo walaakhiriina kuwiida dembeeyey kuwii dembeeyey fii saciidin goob waaxidin ee keli ah hal goobbaa uunka kuwii horey oo kuwii dambeba la isugu keenaya fa yusmicuhum wuu maqashiinayaa addaaci midka yeeraya wayanfuduhum waxaa fulaya albasaru aragga maxaa laga wadaa meeshaasi wax geeda ma leh geedihii waa la baaba'ash dhulkii la yaqaanane ma aha waa dhul wada taagan dhulku khalqiga ilaahay marka wax kala qarya lama arko haddaad dhawaaqdid wax dhismaahoo codkaagii soo celiya ama geede iyo buuraahi ma jiraano qofka dhawaaqa codkiisa dadku dhan buuda gaaraya wayanfuduhum lbasarna waxaa loola jeedaa araggaaga dadkaa meesha isugu yimid wax kaa hor istaaga ma jiraan geedo wadooyin luqluuq ah laami ciriiri ah baabuur meel maraysa midna ma jirto araggaaga aad saa usii daysid dadka meesha ugu dambaysiiyo meesha ugu horraysa waa layswada arkaya marka araggaagii baa wada gaaraya saasaa loola jeedaa meeshaasay marka wada taagan yihiin oo meelay harsadaan ma leh ilaa ilaahinta har ugu talagalay maahane watadnuu way soosoo dhowaanaysaa ashamsu qoraxdu fayabluqu waxaa gaarayaa annaasa dadka min alqami murugta xaggeeda xaaluu ka hadaya walkarbi kurbada maa shay laa yutiiquuna aysan awoodaynin dadka qaar bay maalinkaa waxay la gaaraysaa dhibka haysta inay yidhahdaan ilaahu meeshaa naga kaxe cadaabkaaga igee haddaad doontid murugtaa ka tanbadinaysa ilaahu i cadaab haddaad doonto oo meeshaan maanta idhaafi wamaa shay laa yaxtamiluuna aysan u dulqaadan karin fayaquulu waxay odhanayaan bacdunaasi dadka gobolkood libacdin gobolka kale alaa taruuna miyidaan arkaynin maa waxa antum idinku fiihi dhexdiisa aad ku sugan tihiin alaa taruuna miyidaan arkaynin maa dhibka qad balaqakum idin soo gaaray alaa tanduruuna miyidaan noo eegaynin man ruux yashfacu noo idiin shafeeca qaada lakum idinka ilaa rabbikum rabbigiin fa yaquulu wuxuu odhanayaa bacdu naasi dadka gobolkood libacdin gobolka kale u'tuu u taga muxamedan moxamed i'tuu u taga aadama nebi aadam fa ya'tuuna way u imaanayaan aadama aadam fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa aadamo aadamow waa awowgooda garo aadamow anta adugu abulbashari aadamaha aabbihii uu ka soo faracmay baata kow khalaqaka allaahu ilaahay baa kugu abuuray biyadihi gacantiisa labo wa nafaqa wuu kugu afuufay fiika dhexdaada min ruuxihi naftiisu wax kaaga afuufay naf baa alla kugu afuufay saddex wa amara wuu faray almalaa'ikata malaa'igto fasajaduu way sujuudeen laka adiga ishfac noo shafeeca qaal lanaa annaga erga noo weydiiya ilaa rabbika rabbiga su-aashaa nebi aadan dadka weydiinaya gaal iyo muslima kale leh ummaddii reer nebi aadan nebi aadan ka soo farcanto dhan wey ilaahay shafeeca noo weydii alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa naxnu dhexdiisa naxnu annagu fiihi dhexdii aan ku sugannahay alaa taraa miyaadan arkaynin ilaa maa shayga qad balaqanaana soo gaaray balaqanaa balaqnaa maahna balaqanaa weeye fa yaquulu aadamu wuxuu odhanayaa ina rabbii rabbigay qadiba wuu carooday alyowma maantay qadaban caro lam yaqdab uusan caroon qablahu maanta ka hor midlahu asagoo kale walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu maanta ka bacdi midlahu asagoo kale caro uusan hadda ka hor caroon ka bacdina caroon doonin buu ilaahay caraysan yaha maanta horta taa qabsada waa midda labaade wa innahu alla nahaani wuxuu iga reebay canishajarati geed buu yidhi haycuni ha cunin fa casaytuhu ilaahay baan ku caasigaroobo geeddi baan cunay nafsii nafsii alla naftayda naftaydan maanta u baqayaa idinkuna idinkunaan aad wax iga soo raadiseen hal saddexaad baan idiin sheegine ilaahay horta sidaasuu u caraysan yahay qabsada aniguna ilaahay baan hadda ka hor amarkiisa khilaafay qabsada warka saddexaadaan idiin sheegaya waxa weeye idhabuu aada ilaa hayri adiga aniga cid aan ahayn idhabuu aada ilaa nuuxin nuux fa ya-tuuna way u imaanayaan nuuxa nuux fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa nuuxu nuuxow anta adugu awalu rusuli rususha kii ugu horreeyey baa tahay ilal ardi dhulka loo soo diray halkaa waxaad ku ogaatay rasuulkii ugu horreeyey ilaahay dhulka u soo diray nebi nuux inuu yahay rasuulkii ugu horreeya dhulka loo soo diraata wa samaaka allaahu allah kugu magacaabay cabdan addoon shakuuran shukrin badan ishfac ergeeh lanaa annaga ilaa rabbika rabbigaa alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa naxnu annagu fiihi dhexdaan ku sugannahay alaa taraa miyaadan arkayn maa waxa qad balaqanaana soo gaaray fa yaquulu wuxuu ku odhanayaa lahum ayaga inna rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday alyowma maanta wuu caraysan yahay qadaban caro lam yaqdab uusan caroon qablahu maanta ka hor midlahu asagoo kale walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu maanta ka bacdi midlahu asagoo kale wa innahu amar yashaaniya qad kaanat waxaa ii ahaatay li aniga dacwatun baryo taasoo dacawtu aan ku habaaray biha iyada calaa qowmi tolkay rabbi laa tadal cala alardi min alkaafiriina dayaara rabbi laa tadal cala alardi ilaahay dhulka dushiisa ha uga tegin dadka kaafiriintaasoo muusan oran ducadaasaan reer tolka ku habaaray waan laga aqbalay tan maanta marka ma aqan waxay mudan doonto kufaarta marka ilahay dhulkaa kaga tegin maan ku habaaray nafsii nafsi ilaahu naftayda naftayda idhabuu taga ilaa ibraahiima ibraahim sala allahu calayhi wasalama fa ya'tuuna way u imaanayaan ibraahiima ibraahim fa yaquuluuna waxay odhanayaan anta adugu nebiyullaahi ilaahay nebigiisii baa tahay wa khaliiluhu ilaahay saaxiibkii baa tahay iyo khaliilkii ilaahay ruuxu khaaska u ahaa baa tahay saaxiibtinimo gooniyu ma jirto ilahay cidna saaxiib lama ahaa laakiin waxa wey khaliilka allah taha min al ardi dhulka uu ku lahaa khulladu waa ka xeeldheer tahay maxabada iyo jacaylka ishfac ergeeh lanaa annaga ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxaa naxnu anagu naxnu annagu fii dhexdii aan ku sugannahay alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa qad balaqanaana soo gaaray fa yaquulu wuxuu ku oranayaa lahum ayaga ibraahiimu ibraahim ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday alyowma maantay qadaban caro lam yaqdab uusan caroon qablahu maanta ka hor milahu asagoo kale walaa yaqdabu mana caroon doono bacdahu maanta ka bacdi milahu asagoo kale wadakara wuxuu ku cudurdaartoo sheegtay kadabaatihi beenyaalihii saddexdaay oo xadiidkii hore inoo soo hormaray soo garan maysaan saddex jeer baan been sheegaye nafsii nafsii aniga naftayda baan maanta u baqaya ilaahu ii badbaadi idhabuu aada ilaa hayri aniga cidaan ahayn idhabuu aada ilaa muusa muuse fa ya'tuuna way u imaanayaan muusa muuse sala allahu calayhi wasalama fayaquuluuna wuxay waxay leeyihiin yaa muusaa muusow anta adigu rasuulullaahi alla kuu soo dirsadaa tahay fadalaka allaahu allah kugu fadilay birisaalaatihi fariimihiisi iyo risaalooyinkiisii wa bitakliimihi iyo hadlahadlidiisa calanaasi dadku kaga fadila inuu rasuulla kaa dhigay ilaahina kula hadlay eraygaas wa bitakliimihi ah imaamu nawowi calayhi raxmatullahi markuu fasiray wuxuu leeya haada biijmaaci ahli sunnati calaa daahirihi ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihiin xadiiska daahirkiisa in lagu wadayo waxba laga leexinaya wa ana allaha tacaala kallama muusaa xaqiiqatan kalaaman samicahu bikayri waasitatin ilaahina nebi muuse inuu la hadlay hadal xaqiiqaho ah kalaam dhabana uu kula hadlay cid u dhexaysana aysan jirin kalaamkaasna nebi muuse uu maqlay waana sifa walkalaamu sifatun haabitatun lilaahi tacaala laa tashbihu ama laa yashbahu kalaama hayrihi waa sifo ilaahi uu leeyahay una sugnaatay kalaamka dadka kaleeta iyo makhluuqana aan shabihinoo asaga oo khaasa wey sidaas wey marka waa kalaam waa sifo ilaahay uu leeyaho laa yashbahu kalaama hayrihi ishfac noo ergee lanaa annaga ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa naxnu annagu fiihi dhexdaan ku sugannahay alaa tara miyaadan arkaynin maa waxa qad balaqanaa soo gaaray fa yaquulu wuxuu ku dhahayaa allahuma ayaga muusa muuse sala allahu calayhi wasalama inna rabbii rabbigay qad qadiba wuu caraysan yahay alyowma maantay qadaban caro lam yaqdab uusan caroon qablahu maanta ka hor midlahu asagoo kale walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu maanta ka bacdi midlahu asagoo kale halla tukada loo kala hari waah inuu maalinkaas ilaahay caraysan yahay caro uusan weligii caroon caroonna doonin ambiyadii wax la weydiiya waa u kala hari laayihiin sidaasuu marka u sheega wa innii aniguna qataltu waxaan dilay nafsa naf naftaasoo lam uu mar aan la ifarin biqatlihaa dilitaankeeda waa midda qur-aanka alla ku sheegay fawakazahu muusa muusaa faqadaa calayh kii qibdigahaya uu dilay weeye nafsii nafsii anaaba naftayda maanta u yaabana naftayda naftayda idhabuu taga ilaa ciisa ciise sala allahu calayhi wasalama fa ya'tuuna way u imaanayaan ciisaa nebi ciise fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa ciisaa ciisow anta adigu rasuulullaahi alle ergawadihiisibaa tahay farriintiisa siday wakallamta waad la hadashay annaasa dadka filmahdi dharabta markaasaa u dhalatay baa dadkaad la hadashay somaynaan soo maray waa soo marra wa kelimatullaahi ilaahay kelimadiisii baa tahay oo minhu xaggiisa ka ahaato alqaaha uu ilaahay u tuuray ilaa maryama xagga maryama wa ruuxun ruux baa taho minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay fashfac noo shafeec qaadlanaa annaga ilaa rabbika rabbiga alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa naxnu annagu fiihi dhexdeedan ku sugannahay alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa qad balaqnaa na soo gaaro dhib iyo mashaakilah fa yaquulu wuxuu odhanayaa lahum ayaga ciisaa ciise sala allahu calayhi wasalama ina rabbii rabbigay qad qadiba wuu carooday alyowma maantay qadaban caro lam yaqdab uusan caroon qablahu ka hor midlahu asagoo kale walan yaqdaba mana caroon doono bacdahu maanta ka bacdi midlahu asagoo kale walam yadkur muusan sheegan denban wax dambi ah nebi aadan geed baan cunay buu ibraahimna been buu been baan sheegay buu nebi muusena qof baan dilay buu laakiin nebi ciise markii loo yimid keliya wuxuu sheegtay ilaahay inuu caraysan yahay hawshaana uusan waxba ka qaban karin laakiin dembigaasaan sameeyey muusan odhan xadiidkan sida ku cad sidaasuu ku yidhi marka nafsii nafsi idhabuu aada ilaa hayri aniga cidaan ahayn idhabuu aada ilaa muxamedin nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama fa ya'tuuna way u imaanayaan fayaquuluuna yaquuluuna waxay yaa muxamedu muxamedow anta adugu rasuulullaahi alla rasuulkiisii baa tah wa khaatamu lambiyaai ambiyada kii lagu gebagabeeyaha taha waqafara allaahu allah kuu dhaafay laka adiga maa wixii taqadama hormaray oo min dembika dembigaaga ah iyo wamaa wixii ta'ahara dimarayba dembiga hormaray oo nebi maxamed loo dhaafay muxuu yaha kasa damboo nebi maxamed loo dhaafay muxuu yaha alimaamu nawowi wuxuu sheegay raxmatullaahi calayhi ilaa lix qowl inay ku jirto tafsiirka kelmaddaas wuxuuna ka soo guuriyey qaadi ciyaad wuxuu leeyahay dembiga nebi maxamed u hormaroo la sheegayo waxaa weeyaan maa kaana qabla nubuwati waa wixii nebi moxamed risaaladiisa ka horreeya ilaahay u dhaaf dembiga damboo la sheegayana waa cismada ilaahay markuu nebi ka dhigay wixii ka dambeeyey dembi uu ka ilaaliyeybu waxaa kaloo culimmada gobolkood mareen dembiga nebi moxamed la sheegayo leeyahay dembigaaga hore iyo kaaga dambaba waa dembiga ummaddiisu ay gashay wey dembiga ummaddaadaa la dhaafaya waa ummaddii marka mudatay in dembigooda la dhaafo oo islaamtay ummadaasaa laga hadlaya qolyaha waxay leeyihiin saddexaad dembiga nebi moxamedoo la sheegaya waxa weeye waa wixii sahwi nabiga kaga dhacaya ismoodsiis ama ta'wiil uu si wax u fasirtay ilaahay subxaana wa tacaala uusan u waxyoonin qolyaha afraad baa waxay leeyihiin waxaa loola jeedaa dembiga nebi oo hormaray waa dembigii nebi aadan uu galayoo haddeer aan soo marino uu lahaa geed baa la yidhahaa cunin oo ilaahay baan ku caasi garooba dembiga damboo la sheegayana waa dembiga ummaddiisa waa tafsiir daciif sababtu waxaa weeye nebi aadan dembigiisii in nebi maxamed la yidhahda lagu dhaafo dembiga loo dhaafayna uu yahay nebi aadam dembigu galay dembiga nebi aadam nebi maxamed shuqul kuma leh sal alla alih wasalam qowl baa wuxuu leeyahay culummada gobol ka ay mareen nebi maxamedow dembigaaga horeya kaaga dambaa la dhaafa waxaa loola jeedaa mar walba waa laguu dambi dhaafa xataa dembi hadduu kaa dhici lahaa maba kaa dhacayo ilahi ba kaa ilaashay ugu dambayn culimmada qayb ka midu ah waxay ku fasireen ay leeyihiin dembiga nebi maxamed oo la dhaafo oo meeshaan lagu sheegay qur-aankana lagu sheegay inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allahu maa taqadama min dambika wamaa ta'ahara waxa weeye waa nasahid ilaahay nebi maxamed uu ka nasahay dembiba inuu galaba marka aaraadaasaa ku jirta ishfac noo shafeec qaad lanaa annaga ilaa rabbika rabbiga erge noo weydii alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa naxnu annagu fii dhexdii aan ku sugannahay alaa taraa miyaadan arkaynin maa waxa qad balaqanaa soo gaaray nebi maxamed markii intaa loola yimid wuxuu yidhi fa andaliquu waan tegayaa fa aatii waan imaanayaa taxta alcarshi carshiga hoostiisa fa aqacuu waan dhacayaa saajidan xalaanahay mid u sujuudsan lirabbii rabbigay uma yaftaxulaahu yaftaxullaahu ilaahay baa ii furaya calaya dushayda wa yulhimunii igu ilhaaminaya ilhaaminayo igu hanuuninaya min maxaamidihi ammaanyaalihiisa xaggooda xaaluu ka ahaaday wa xusni thanaa'i iyo faalla ammaanid calayhi dusha aan faalla ammaano shay an shay shaygaasoo lam yaftaxu uusan u furin liaxadin qofoo qabli aniga iga horreeyey uma yuqaalu waxaa lai dhahayaa yaa muxamedu muxamedow irfac ra'saka madaxaaga kor u qaado sujuudda ka soo toos sal weydiiso tucdah waa lagu siin ishfac shafaaca qaad tushafac waa lagaa shafaaca aqbalin fa arfacu kor baan usoo qaadayaa ra'sii madaxayga fa waxaan odhanayaa rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiyow ummatii ummatii lahu ummadayda ummadayda fayuqaalu waxaa loo odhanayaa yaa muxamedu muxamedow adkhil waxaad gelaysaa aljannata jannada waxaad gelaysaa min ummatika ummaddaada xaggooda xaalu ka ahaaday man duulka laa xisaaba wax xisaab la yidhaahdo calayhi dushiisa aysan ku sugnayn min albaabi albaabka xaggiisa ka geli al aymani ee midig oo min abwaabiljannati jannada albaabeeda ka mid a ilahu nugu dar ah, waa dad aan wax xisaaba maraynin oo aan cadaab maraynin jannadana albaabada kuwa midigta uga ah ayay ka gelayaan kow wahum adagu shurakaau nnaasi dadka kuwa la wadaaga weeye fii maa siwaa daalika albaabka wixii ka soo haro min al albaabada ka mid a albaabka midigtahay jannada ka gelayaan laakiin albaabada kaleeto oo kuwaa ka soo harayna ummadda kale waa la wadaagayaan dadkaasu wax xisaab iyo cadaabana ma arkayaan nebi moxamed baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsu muxamedin nebi moxamed naftiisu biyadihii gacantiisa ay ku jirtay inamaa bayna almisraacayni almisraacayn waa aljaanibayn innamaa bayna almisraacayni labada jaanib iyo labada dhinac inta u dhaxayso min masaarici iljannati jannada albaabadeeda ka mida dhinacyadeeda lakamaa bayna makata maka iyo wahajar hajar meesha hajar la yidhahda inta u dhexayso kale weeye ow kamaa bayna makata maka iyo wa busra magaalada ciraaq ku taaloo busre loo yaqaano iyo maka inta u dhaxaysa baa waxaa dhan albaabka fidqadihiisa yararka ah jannada albaabkaas hadaakani xadiidun saxiixun mutafaqun calayh xadiidkani wuxuu inoo faa'ideey on ka qaadanaynaa qodobo dhowra ah. arrimo muhim ah marka la rabo in laga hadlo dadka waaweyn in lagu ixtiraamo ayaga lagu hormaro dadkaani arrin muhimay meesha u taagan yihiin qiyaamada dhibaato iyo mashaakil bay haystaan aadamaha ruuxu ugu da'weynaayo ay ka soo askumeen bay ku bilaabeen nebi aadamow nabi nuuxo rasuulkii ugu horreeye weeyaan ambiyada ilahi bay saa ugu wareegayaan da'weynidiina way tixgeliyeen wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey da ahaan haddii lagugu tixgeliyo oo wax lagugu weydiiyo lagugu fadilo inaad dadkaas adiguna da'daas ay kugu istixgeliyeen aada u tixgelisidoo ka aqbashid taana xadiidku wuu inoo faa'iideynaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey su-aal isweydiin mudan ay tahay haddii nebi moxamedba hawshaan iska leeyahay rafaadkan tirada badanba maxay u soo mareeno markii horeba asaga ay uga bilaabi waayeen culimmadu waxay leeyihiin waxaa la rabaa fadliga nebi moxamed in ummaddo dhan maalin la dareensiiya sala allahu caleyhi wasalaam sababtu waxaa weeye markii ugu horraysayba hadday odhan lahayeen moxamedow noo shafeeco qaad moxamedna hawshaa uu shafeeco qaadi lahaa waxaa dadka qaar ka midu u arki lahaayeen wax ambiyadoo dhanu ay wada awoodaan laakiin nebi moxamed hadda uun keliya uu loo xil saaray laakiin markay ogaadaan ululcasmigoo dhan inay gacanta ka taagteen nebi aadan uu kari waayey oo nebi muuse ka haybaystay oo nebi ciise ka haybaystay oo nebi nuux faraha kala baxay nebi moxamed inuu hawsha keliya qabtay arkeen waxay ogaanayaan ruux kaloo qaban karay inuusan jirin marka waa fadiilo nebiyulaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam la baraya dadka inuu ummadda wax dheeriyo xataa ambiyada xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna ilaahay khalqigiisa inuu nebi moxamed ka fadilay sala allahu calayhi wasalam waayo wuxuu awooday shafaaco ruux awoodaaya kale uusan jirin ruux kaloo awooda lama arka shafaacadaas alqisatu alxaadiyatu walarbacuun qisada afartan iyo koobaad wakhtigaa yar marka kitaabka inaan bowsinaan rabna insha allahu tacala hadii waqtigu idinku dheeraado iska raali noqda inuusan ka darinna waa laga yaabaa can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ixtaja waxaa dooday aadamu aadam iyo wa muusaa muuse nebi aadam iyo nebi muusa dooday faqaala muusaa nebi muusaa lahu wuxuu faqaala muusa muusaa wuxuu ku yidhi lahu aadam yaa aadamu aadamow anta adugu abuunaa aabbaheen baata aabbahayo aad ahaatide khayabtanaa waadna hoojisayoo waadna dullaysa wa akhrajtanaa waxaad naga soo saartay min aljannati jannada ilaahay baa janno inta kugu abuuray baad jannada naga soo saartay qaala aadamu aadam wuxuu ku yidhi lahu muusa yaa muuse muuso isdafaaka allaahu allah ku doortay bikalaamihi kalaamkiisa wa khata wuxuu kuu qoray laka adiga biyadihi gacantiisa ayuu towraad kuugu qoray macnaha towraad ilaahay ma abuurin laakiin waa waxyi ilaahay gacantuu kuugu qora ataluumunii ma waxaad igu canaanaysaa wiil yahow leanna wiil buu u yaha wiilkaygiioo ma waxaad igu canaanan calaa amrin arrin arrinkaasoo qadarahu llaahu alla uu ii qadaray calaya dushayda inaan sameeyo qabla an yakhluqanii intuusan i abuurin ka hor biarbaciina sana intuusan i abuurin afartan sano ka hor buu ilaahay wuxuu go inaan geeddaa cuni doono arrinkaas samayn doono fa xaja aadamu aadan baa wuxuu ka gar helay muusaa muuse fa xaja aadamu muusaa fa xaja aadamu muusaa hadaakani xadiidun saxiixun muttafaqun calayh xadiidkan isaan waa ku gaaban yaha laakiin siyaaqa muslim markaad fiirisid dood dheer baa dhex martay dooda dhex martay waxaa ka mid ahaa muusaa hadlayo wuxuu yidhi anta aadamu alladii khalaqaka allaahu biyadihi waxaad tahay aadamka ilaahay gacantiisa uu ku abuuray wa nafakha fiika fii min ruuxihi ilaahina naftiisa uu ku afuufay wa asjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisa alla kuu sujuudsiiye wa askanaka fii jannatihi jannadiisana waa ku dejiyey intaasoo barwaaqo ah ilaahay inta isugu kaadaray uma ahbata annaasa bikhadii'atika ila alardi dadkii baa jannada kasoo kasoo daadisoo kasoo saartay oo kasoo bixis dembi adugu aad samaysay sababkiis baad nooga soo saartay nebi aadan baa garamay oo wuxuu yidhi anta muusa alladii istafaaka allaahu birisaalaatihi wa bikalaamihi waxaa tahay nebi muuse oo ilaahay uu rasuulkiis risaaladiisa iyo hadalkiisaba u doortay actaaka allaahu alalwaaxa fiihaa tibyaanu kulli shay wuxuu ilaahay ku siiyey alwaax wax walba caddayntoodu ay ku qoran yihiin waqarabaka najiyan ilaahna wuu ku soo dhowaysta asagoo kula faqaya marka su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi fabikam wajadta allaaha kataba towraata qabla an ukhlaqa kitaabka towreed ilaahay baan kugu dhaariyey nebi muusow intaan lay abuurin ka hor ma wax ma kaga aragtay arrinka arrinkay ku saabsan muuse wuxuu yihi arbaciina caama waxaan arkay buu yidhi intaan lagu abuurin afartan sano ka hor inay ku qornayd kitaabkii towreedahayo ilaahay iisoo dhibaa waxaa ku qornayd nebi aadan intaan la abuurin ka hor afartan sano baa ilaahay u qadaray jaangoy inuu geeddaas cuno aadan baa hadloo wuxuu yidhi fa hal wajadta fiiha wa casaa aadamu rabbahu faqawaa horta ma aragtay buu yidhi intaan lay abuurin ka hor afartan sano inay wax dhaceen haa ah waxaas maxay ahayd ma ku qorayd fa casaa aadamu rabbahu faqawaa nebi aadam ilaahayba ku caasigirooba waa dhumay nebi muuse wuxuu nacamhaa waa ku qoran kitaabkii laiisoo dhiibo towrada waa ku qoray markaasuu nebi aadam la hadlo wuxuu yidhi afataluumunii in camaltu camalan katabahu llaahu calaya an acmalahu qabla an yakhluqanii biarbaciina sana ooma waxaad igu canaanan haddii aan sameeyey wax ilaahay ii jaangooyey afartan sano ka hor intaan lay abuurin inaan samayn doono ilaahay uu ii qoray kitaabkaagana lagu sheegay xataa miyaad igu caananaysaab wiilkaygiiyo markaasuu aamus shib kamuusan hadlin waa laga garhela xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa qodobo dhowr oo ay ka mid tahay dadka saalixiinta hoowan wanaagsan ayagoo wanaagsan oo isjecel inay dood cilmiyeed dhex mari karto ay isweydaarsan karaan ceebna aysan ahayn waa nebi muuse iyo nebi aadam waa doodayaan nabi khadar iyo nebi waxaa soo maray kee ka ah nebi kale nebi muusena waa soo marayo erayaal isweydaarsanaya taxaawurka iyo mujaadalada iyo doodcilmiyeedka noocaasoo kaleeta ahi dadka saalixiinta inay dhex mari karto laakiin waxaa muhim ah in la ogaadana ay mudan tahay haddaad rabtid inaad dadkaa ku dayatidna ay kuu habboon tahay markaad doodaysid hadafkaagu inuu yahay xaq raadis xaqu hadduu kuu cadaado lagaa garhelin aad aamustid inaad loo yar qabsatid oo sii dagaalantid oo aad bus ku kicisid oo aad dagaalanto caytatid lama rabo nebi muuse markii laga garhelay helay waa aamus shib dib baan wax usoo baaranaya waxaas midna ma jiraan waa nebi ilaah kudayashaa inoogu sugan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey haddii la doodayo gobonnimada waxaa ka mid a marka la doodayo dood culmiyada iyo jirto qofka kula doodayaa waxa fadli iyo wanaag uu leeyahay inaad u qarsantahay horta hadduu dulqaad badan yahay hadduu akhlaaq wanaagsan yahay hadduu aqoon yahan yahay rofesor haduu yahay qof wax wanaagsanoo kudayasho leh hadduu yahay wanaagiisa sheeg nebi aadan iyo nabi muuse mid walboo ka mid ah, kan kale wanaagiisu sheegaya ilahay baa gacantiisa kugu abuuray waxaa tahay basharkii aadamaha laga abuuray isaguna wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay soo dirtay baa tahay ilaahay baa kula hadlay wuu ku soo dhowaystay qofka kula doodayo dood cilmiyeedka kula samaynaya ha baksin ha caayin caalamka maanta waxaa ka jira inta la yidhahdo idaacada iyo wax la qabto waa la dood cilmiyeed baa la samaynaya in la iscaayo oo qofkaan qofka usan waxba u ogolan waa jafaa arrinkaasu saxna ma ah wuxuu inoo faa'iideeyey ilaahay qadarkiisa saabiqa uu kuu qadaray inaad mar walba maraysi wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey ilaahay subxaana wa tacaala khasaa'ista iyo fadaaisha nebi aadan uu ku khaas yeelay waxaa ah. ilaahay gacantiisa inuu ku abuuray waa sifo sifooyinkiisa ka mid ah waxau kaloo xadiidkuina tusinayaa nebiyullaahi muuse fadliga uu leeyahay kitaabka lagu soo dejiyana fadliga uu lahaa waxaa kamid mid ah ilaahay gacantiisa inuu ku qoray subxaana wa tacaala waxaa ka mid oo ah xadiidku inoo faa'iideeyo on ka qaadanayna kitaabkii tawreeda hore inay ku qornayd tilmaamihii nebiyullaahi aadan iyo wuxuu marin doonaa gobol ka mid ah inay ku qornayd waa xaqiiqa cilmiya oo haybiya oo nebi maxamed uu ka warramay sala allahu calayhi waaalihi wasalam taana xadiidku inoo faa'idaynaya waan ka qaadayna alqisatu thaaminatu thaaniyatu walarbacuun ayadan ku gebagabaynaa insha allahu tacaala qisada afartan iyo labaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama arbacatun afar qolo yaxtajuuna way doodi doonaan yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ilaahay bay la hadlayaanoo dood bay la imaanayaan kan koobaad waxa weeye rajulu nin ninkaasoo asamu dhagoole ah kaasoo laa yasmacu aan maqlayn shay-an waxba waa dhagoolo nag ah waxba maqli maayo kan labaad waa rajulu nin axmaqu oo bahluul ah waa dabaal doqon ah isagoo doqon u dhashay ka saddexaad wa rajulu weeye harimun ee gaboobay oo waa yeel ah noqday kan uu ugu dambeeya wa rajulu nin maata dhintay fii fatratin amin fatra ah oo wax risaalahu aysan soo gaarin afartaa qolo qiyaamada markay yimaadaan mid walba xuju la imaan fa ama alasamu dhagoolkii fa yaqulu wuxuu odhan rabbi rabbigayu laqad jaa'a wuu yimid al alislaamu islaamku walxal maa asmacu aanan maqlayn shay-an waxba haddaana waxba maqlayn oo wixii rasuulku wadayba aanan waxba ka maqlayn ilaahuma muta in lay cadaabe jannada ii geliba odhanaya wa ama alaxmaqu doqonkii fa yaquulu wuxuu odhan rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygi ou jaaa wuu yimid alislaamu islaamku walxal maa acqilu aana fahmayn shay-an waxba walxal asibyaanu ciyaalkuna yakhdifuunanii ay igu tuurtuurayaan bilbacri saala iyo digo ciyaalku ayadoo i tuuryenayaanoo la i dariiqyada aan wareego oo aan doqon ahay aan rajo lahayn timi wa ama alharimu waa yeelkii fa wuxuu odhan rabbi rabbiyaa rabbi rabbigaygiiyow laqad jaa wuu yimid alislaamu islaamku wamaa acqilu walxal maa acqilu aana fahmayn shayan waxba maskaxda baa isku kay dhexyacdo waa isduqeeyey wa ama aladii ruuxi maata geeriyooday filfatrati waqtigii fatrada ahay oo labada risaalo u dhexaysay fa yaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbi yaa rabbi aniga rabbigaygiiyow maa ataani iima imaan rasuulun rasuulkaasoo laka adiga kuu sugnaaday wax rasuuloo farriinsidaba anigu ma aragba maxaa liigu cadaabaaba fa ilaahay wuxuu ka qaadayaa mawaahiiqahum ballamadooda dhaarta lagu adkeeyey la yutiicannahu inay ilaahay atiici doonaan wuxuu odhanayaa ballan ma ii qaadaysaan hadda haddaan idiin cudur cudurdaaroon rasuul idiin soo diroon idindaayaba inaad rasuulkiiga atiici doontaa oo aan dhagaha idiin furo oo aan dhaha idiin furoon oon shaxshax idinka dhigo fa yursilu wuxuu usoo dirayaa ilayhim ayaga oo uu ku leeyahay an idkhuluu gala annaara naarta orda naartaasiyo dabkaa shidan gala kulligiin ku xahooda dabkaasuu leeyahy haddaad ogolayaaltihiin haddaad waalwaalantihiin haddaad waayeelatihiin gala faman ruuxii dakhala galahaa naartaas kaanat waxay ahaanaysaa calayhi dushiisa bardan qabow iyo wasalaama nabadgelyo waman ruuxii lam yadkhul aan gelin haa ayada oo yidhaahda ilaahayo waxaan ka cararayo oo u doodayayba dabka carar bay ahayd haddana dab baad ii wadaa rasuulle ima soo gaarinoo dhagool baan ahaa ilaahu dabka iga daa ruuxii yihahdo ilaahay isku soo taaga ilaahay wuxuu leeyahy haddaan rasuul kuu soo diri lahaa adoo dhaga qabana sida unbaad isugu taagi lahayd lanna aniga allahadu hortaagantaadi caasidaye maxaad ka sheegta aduu adduun jooga suxiba waa loo jiidayaa ilayha naarta xaggeeda gal naartaalnaartaa la gelinaya hadaakani xadiiun xadii weeye saxiixun oo saxiixa ahrajahu ah. axmedu walbazaaru wabnu abi caasim fii sunna ibnu abi caasimna sunnu ku wariyey wlbayhaqiyu fi lictiqaad can abi hurayrata wa can lswad bni surec qaala lbayhaqiyu wuxuu yidhi lixadiii baabi xadiidkan wuxuu abu hureyra abayhaqi ka yidhi haadaa isnaadun saxiix waa sanad saxiixa ah. ninka la yidhaha cabdulxaq alishbiili baa sidoo kale saxiix yeelay muqbilulhaadici sidoo kale asuguna waa sugan yahay buu yidhi xadiidkaani waxay culimmadu u deliishadaan aakhare marka la tago ilaahay dadka inuu takliif qaar ka mida saari doono naarta gala waa camal la falayo oo la raba inay camal falaan kii camalkaa diidana cadaab ilaahay uu ku mudanayo kii yeelana uu janno ku mudanayo waxaa kamid mid ah ilaahay qiyaamada dadka waxyaaluhu ku kalifayo casharkeenii shalay baa waxaa ku jirtay ilaahay dad uusan sujuudba ugu talagelin inuu yihahda sujuuda soo shalma soo marin munaafiqiintii oo uu noqonaya laaf ma sujuudi karaan waxaa ka ah dad ilaahay uusan ugu talagelin jidka siraad inay ka gudbaan ilaahay inuu leeyahy ka tilaabsada markay lugta la aadaanna waa la gafsiinaya marka waxaa ka mid ah ninkii aan soo marray oo jannada dadka galay ruuxu ugu dembeeyey ahaa takliif baa la saara ballan buu ilahay la geliya ballankaa ka bixin soco geedaa fadhiiso mar dambana waxay weydiiseen somaynaan soo marin takaaliif baa aakhara ka jirto dad cudurdaar sheeganaya aakhara imaan takaaliifla waa jiri doontaa aakharo laakiin tii adduunyada way ka duwanaan doontaa taana xadiidku ina tusinaya waa ka faaidaysanna wallah aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin wa wasaxbihi ajmaciin